بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أما بعد weli waxaynu ku jirnaa kitaabu salaa iyo qaabka salaada loo tukanayo arkaanteeda waxaanan soo gaarnay salaadii gabagabadeedii iyo dabayaaqadeedii waxaan ka hadlayaa tii faradka ahayd dabcan nawaafishiiyo sunankuna arkaanta waa kala mid wuxuu yihi uma yusalii cala nabiyi sala allahu alayhi waalihi wasalam kadib nabigu ku salinayaa raaxatuhu waxa ugu yeelina allahuma salli calaa muxamadin intaa in la yidhaahda wey halkan muadibku atixiyaadka markuu ka soo hadlay ugu dambeeyey salaada ayaa wuxuu ku daray arkaanta salaada lagama maarmaanka u ah la-aanteedaha aynan asaxaynin in nabiga lagu sameeyo sala allahu alayhi waalihi wasalam haddii la yidhahdo nabiga ha lagu saliyo qadarkeedaa ku filan iyadana intaa u yarna waa tilmaamay kadibna wuxuu sheegi doonaa siyaaba u kaamilsan qaybo kamid oo salaatu ibraahimiya marka dabaatana laba masalo wey masalada koobaad waa nabiga in lagu salinayo calayhi salaatu wasalaam ataxiyaadka marka lagu jiro masalada waa daliilkeedu wuxuu murakab ka yahay laba daliil oo la isu geeyey oo qur-aan iyo sunna ayaa natiijadaa dhalay daliilka wada qur-aanka ilaahay baa si dadka amray in allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala nabiy ilaahiyo malaa'igtiisu nabiga ay ku salliyaan ya ayuha aladiina aamanuu saluu alayhi waa la isfaray ku saliyaa la yihi nabiga sala allahu alayh alih wasalam amarkana asalkiisa wujuub buu faa'iideeyaa baabu salaa markaan joognana waxaynu nidhi waajib iyo farad iyo rukni isku mid weeye sawaanaan waajib ku ilaaqno amaan nidhaana waa farad amaan nidhaana waa rukni isku macno weeye fi lmadhab haddaba haddii amarkii qur-aanku wujuub faa'iideeyey salaada nabiga lagu salliyay sal l slam inay waajib tahay waa garatay laakiin waxaa soo haray salaada maxaa ku koobay maxaa salaada ah lagu fasiray wujuubka qur-aanku sheegayo salaada keliya maxaa arkaan looga dhigay sawma noqon karto adoo banaanka iska jooga inaad ku sallido amarka inaad fulisay waxay talabanan lahaa sunnada baa caddaysay nabigan alay slat waxaa ka sugan xadiid abu mascuudin xadiidka abi mascuud uqbatan bicamrin albadri radia allahu tacaala canhu wa imaam ibnu khuseyma fi saxiixihi ku wariyey alxaakimna fi mustadrakihi ku wariyey ee xaakim buu leeyahy saxiixun calaa sharti muslim dahabna ku waafaqayo lakiin sheekh naasir isaga uu tilmaamayo inuu xadiid sanadkiisu xasan yahay dabcan isma diidayaan waa xasan iyo calaa sharti muslim isma diidayaan mararka qaarkood oo asaaniidda calaa sharti muslima qaarkood baa darajadoodu xasan noqon kartaa xadiidkaasaa tilmaamaya saxaabadu waxay rasuulka ilaahay o ilaahay baa na amray inaan kugu sallino aayaddii qur-aankayd bay tilmaamayaan salaada markaanu kugu sallidayno sidee baanu nidhaahdaa bay yidhahdeen halkaa waxaa ka muuqata inay garanayeen in nabiga salaada la sameey in lagu salliyo salaada dhexeeda ay ama ay ka mid tahay arrintaa waxaa xoogeynaya laba arrimood midi waa afar caaisho laga wariyayo aayaddaa markay ka hadlaysay in allaha wa malaaikatahu waa waxay tilmaantay ayadan amarka ay sheegayso inuu fi salaati yahay waxaa kaloo kaa xoogeynaya nabiga casan waxaa ka sugan marar badan inuu atixiyaadka iyo salaada markuu ka hadlaayey uu yidhi ku salliya nabiga sala allahu alayh alih wasalam intaa marka la isu geeyo in nabiga lagu saliya calayhi salaatu wasalaam salaadana lagu saliyaay inay laazim waajib a tahay baad garatay nabiga ala slam makaankeeda maqaankee salaada lagaga sallin ma ama dhexdeeda ama atixiyaadka dambaa hadigii nabiga ee camaliga ahaa iyo saxaabadu tashahudkii ay wariyeen salawaadkay raaciyeen bay ka caddahay atixiyaadka aakhirkiisa inay tahay marka la dhameeyo intaa haddaan ogaano masalada labaad baynu noo gudbi wa aqaluhu waxaa ugu yar oo amarka aad ku gudan kartaa ruknigii waajibka ahaana kaa gudayood uga kula iman kartaa allaahumma salli calaa muxammad intaas inta waxaa laga soo qaadanayaa qur-aanku wuxuu ina amray salluu calayhi ku salliya salluu calayhi ku salliya haddii la yidhi ducadan er amarku kuma dhacayo qadarka asalaatu calayhi isaga keliyood aal iyo saxaabiya lahayn bay ku dhacaysaa qaacidaduna waa laba arrimood baa inay allahuma salli calaa muxamed ku filan tahay culimadu laba arrimood ba u daliishadeen arrinta koobaad waxay yidhaahdeen markii la yidhaahda nabiga ha lagu saliyo waxa ugu yaraa lagu ilaaqi kare waa lagu saliyey la dhihi karo allahuma salli calaa muxamed weeye salligu waa u ducee allahuma kama maarmo sallina waa lafdigii lays amray calaa muxamedna waa nabiga lagu salileya salli calaa man muxamed inaad sheegta wey waa waxaa uu yahaa lagu ilaaqi karo qaacidada madhabka iyo fuqaha badan qabaana waxay tahay waxa sharcigu ah hadduusan xaddu aan u geynin waxa ugu yaraa lagu ilaaqi karaa la yska doonayaa markaan masa cala ra'si waysadii soo maraynay aqalu maa yuطlaqu calayhi mas ismu wixii ugu yaraa magaca masax qaadan karaa lagaa rabaa wey tanna waxaa ugu yaraa magaca asalaatu cala nabiyi qaadan karaa waajiba culimada masalada saas cumuuman markay ka hadlayaan ee qaacida ahaan uga hadlayaan fii kutub usuul iyo kutub qawaacid اfiqiya iyo qawaacid usuul bay ku badan tahay musama qaacidaa jirta halkaas oo la yihahdo alcibratu biawaa'ili اasmaaءi la biawaakhiriha waxa tixgelinta ee qadarka laasimkiihi waa alfaadda sharcigu u ilaaqay ee sheegay waxa ugu yaray ka bilaabata inay ku dhici karto waxa ugu dambeeye ugu kaamilsan maaha waxa lagaa doonayo inta ugu yar baa lagaa rabaa ee magacii ku dhici karo mid labaadna waa loo daliishaday waxay ahayd masale tan ka duwan qur-aanka waxaan haynaa la amray salaad salli la yidhi nabiguna uu intan in la eg ku kaabsaday qur-aanka waxaa la yihi خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها مع كده وصل عليهم صلوا عليه يصلي عليهم مفرد يا جماعة ضميركم بيقول دويه نجد آيات بنو طبقي ومركي بوكنا صدقاتك اللهم صل على فلان بن abi ufa markuu u keenayna wuxuu yihi allahuma salli calaa aali abi ufa aalkana ah bimacnaa nafsihi wey haddaba samiya salli calayhimkii allahuma salli calaa fulaahu nabigu ku camal falay wa salluu calayhi haddii la yihina allahuma salli calayhi baa ku filan nabiga oo aqalu maa yuطlaqu calayhi taa hadduu sameeyey tanna taxdiid goonoo sharciga uusan jirin de taasaa la fasirtay iyo qaacidadii waa isdoonteen daliilkeedana taa halkaa intaad saarta ka socoto maanta wixii ka dambeeyaa lagu dhihi in lagu gaabsan karo allahuma salli calaa maxamedin daliil ma laha si furud yaanu nagula soo goyi wa akmaluhu tan u kaamilsan salaada nabiga uu saliya sala allahu alayh ali wasalam allahuma salli calaa muxamadin wacalaa aali muxamadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصيغooyinka soo arooray ee ugu kaamilsan wey بالمنaaسبة qofkii raba صيiغada إbrahimiga صلاaة إbrahimiya la yihahdaa maadaama nabi ibraahim lagu soo daray halkan sal اlahu alayh ali alayhi waalihi alihi wasalam jamiican siirooyin badan bay ku soo aroortay iyadoo wa aswaajihi wa duriyatihi lagu darayaa soo aroortay sheekh naasir raximah llahu tacaala aakhirka kitaabka sifatu salaa uu siiqooyinka sugan ee soo arooray asalaatu ibraahimiya kala duduwan wax isdheerdheer halkaasuu ku ururiyey iyagoo fara badan halkaa iyagoo urursan waad ka heli kartaa tanna kuwa ugu kaamilsan bay ka mid tahay oo siyara ugu badanee soo arooray bay ka mid tahay allahuma salli calaa muxammadin ilaahu u naxariisa nabi muxamed iyo wa calaa aali muxammadin muxamed aalkiisa aal maxaaliga waa kusoo noqon doonaa kamaa sallayta calaa ibraahiima saad ugu naxariistay ibraahim iyo وعalى آli إbraahiima إbraahiim aalkiisii وbaarك عalىa محamadi وعalىa آli محamadi ilaahu barakee محamed iyo aalkiisaba kamaa baarkta عalىa إbraahiima وعalىa آli إbraahiim sidaa u barakaysay إbraahiim iyo aalkiisiiba في اcaalamiina caalamkaad ugu barakaysay una naxariisatay inaka xamiid allow mahadsaha tahay ka mahad sanaha badan mahadda badan baa tahay majiidun sharafta badan oo xamiid iyo majiid waa faciil oo mubaalagaa ah wey mahad badan iyo sharaf badana tahay wey intaa ilaahay baa iskale subxaana halka nabiga lagu sali barakana ilaahay loo weydiiyey wa aali muxammadin marka la yidhaahdo aalku culimmadu waxay yidhaahdeen laba xaalay kala qaadi aalku fii baabi zakaati markuu joogo macno gaaru leeyahay amaa arrinta miyaadan ogeyn in sadaqadii laga xarimay calaa aali muxammadin waa xigtadii iyo qaraabadii bani haashim iyo banilmualib bay ku dhacdaa oo nabigu yihi sadaqada uma bamaana limuxammadin walaa liaali muxammadin ali muxamedka aan loo ogolayn waqaaicda fasirtay waxaa ka mida ah kitaabu zakaad bay noogu iman doontaaye in nabigu ilmo ilma adoon yihiinoo dhallinyaro ay u yimaadeen oo yidhaahdeen zakada lasoo ururinayo kadibna qofka caalolcaamiliina caliha wax la siinayo annaguba dhalinyarana waa nahay waana soo qaban karnaa shaqada in si dadka shaqada loo siinaya naloo siiyo annana waxay ka helayaan aan ka helnaan rabnaa markaasuu nabig ul ala slam sadaqadu laa taxilu limuxamadin walaa liaali muxamadin inamaa hiya awsaaxu nnaas dadka wasaxdoodii baa dembiga laga dhaqay maxamed yaalkiisana kuma haboona labadii nin waa kala diray laba arrimood bay sheegteen horteeday ku u baahan yihiin bay sheegteen daguurkiina karas buu u baahan yahay oo meeshan ay karaskii ka doonayaan bay sheegteen laba nin buu u kala u yeeray wuxuu i ilaahay adigu wiilkan gabadhaada sii adigana wiilkan gabadhaada sii khumuskii khaniimadii aadka u banaanaa kaydkii ka yilayda waxbuu u amray ay hawshooda iyo reerka iyo aasaaskooda ay ku samaystaan zakadii laakiin waa loo diiday sababtoo aalkay ka mid yihiin markii maqaamka xurmada laga hadlayana ummahaat lmu'miniin alubeytii bay ka mid yihiin oo suurat suurat laxzaab aayaadkeedaa lagu tilmaamay ilahi subxaana watacaala waa ku lahaa inamaa yuriidu llahu liyudhiba cankum risa ahla lbeyti wayutahirakum tahiran laakiin maqaamkan oo kaleeto ali muxamadin fii baabi ducaai markay tahay bay culamada qaar waxay yidhaahdeen mu'miniintoo dhan baa soo gelaya oo allahuma salli calaa muxamadin wacalaa aali muxamadin bimaanaa aalkiisu atbaacdiisii rumaysay baa looga jeedaa saasay culamada qaarkood yidhaahdeen laakiin anu wax oo khaas oo tilmaamaya ma arag nabigusi isagoo kala qaadaya aalkiisi iyo ummadda inta kale baabul sadaqaadna waa ku aragtay baabul udxiyana waa lagu tegin labadii meelka uu gowracay haada muxamadin wa aali muxamadin buu ma jiri midna wuxuu ku daray ummaddii iyo dadka rumeeyey marka karaaqaadka culimmada ducada ku dartay baabu tacmiimka ducada barakada inay gaadhin bay uga jeedeen wayundaru waxaa sunaa marka tani siirada nabiga ka suganta calayh salaatu wasalaam bukhaariga muslimka iyo keyrkoodba riwaayaadkaas waa ku jiraan ziyaadaad iyo naqsina waylehin marjaca kuusoo sheegay u dooro kadib wuxuu yihi wayundaru waxaa sunaa bacda salaati cala nabiyi calayhi salaatu wasalaam nabiga markii loo dugu salliya kadib adducaau qofkii uu ku ducaysta bimaa yajuuzu wixii banaan oo min amri diini wadunya addunya diintiisa iyo aakhiradiisaba wixii aan macsiiya dembi ahayn ee banaan ilaahay inuu ka baryo ayaa sunaa haddaba laba masalo weeya tan horta salaada taxiyaadka dhexdiisa in lagu ducaysto inay sunno ah adduun iyo aakhiro waxaad u baahan tahayna aada weydiisato ilaahay axaadiidii tashahuko bukhaari iyo muslim ay marinayeen mascuudiya waxaa ka mid ahaa markii atixiyaadka uu dhammeeyo uma yatakhayar min adducaa'i acjaba kadib ha kala dooqiisada ducada kan ula fiican khiyaarka waxa loo bixinayana qofku xilliyada kala duwan duruuf kala duwan baa haysan karta maalinba meel bay kaga dhagaan kartaa hal mid keliya haddii lagu xanibo waxaa dhici karta baahidu mararka qaarkood inayna inayna kakafaynin mar waad xanuunsan tahay mar waad carsanaysaa mar waad gaajaysan tahay mar dad baa si kaa ah ood dadkaa rabtaa inaad u ducayso min adducaa'i acjabahu tan uga uga fiican kana ku ducaysanaya ducadii waa la fasaxay mid kalena nabigay ka sugantay alay slam ducooyin badano qaab buu inooga sheegi doonaa waa min aqbalihi ku socda qaybta labaadna wuxuu yihi bima yajuuzu waxaa banaan min amri diini wadunya jawaabka banaanaanshuhu diiniya adduunba waa hoseeyaa diinta waxaan banaana duca banaanayn baa jirta oo nooca la yidhahda istidaau fi ducaai ducadii xadkeedii in laga gudbo oo laga baxo suwarkeedu xataa aakhire nin weydiisanayay noqon kartaa ducada si guudoo duuduuban iyo kelimaad jaamica la qabaaye nin saxaabada wuxuu soo maray wiilkiisoo ducaysanaya qol allahuma inii asaluka alqasra alabyada fii yamiin iljanna ilaahu daarta cade jannada midig <laughs> kaga taalaa weydiisanaya kaasuu yaa la dumay ictidaad u ducaa ka badbadiso ilaahay janno weydiisa naarta ka magan gala meeshaad jannada ka gashaa barwaaqado haddaad jannada wax ka weydiisanayso alfirdowsa dhacaa weydiiso laakiin oo jannadan ku weydiista meel sidaas oshaal oshaal oshaal ictidaad u ducaa ka badbadis wey saa darteed ducada ilaahay jannana weydiisa naarta ka magan gala ducada ilaahay markaad dad u baryaysaan aimadeena fuqahadu wax badan ay diideen baa jira kitaabujumuca ugu tegi doonaay markii khudbada la dhameeyo haddii madaxda magacooda gaargaar loogu duceeyo weliba khudbadii baa socoto inaad aamusnaataan mise ninkan nin badkaan galay weeyo waa iska sheekaysan kartaa baan u tegi doonaa fuqahada shaaficiyeyna uu yarajaxaya hadduuba aimo iyo hebel ducayn galo ninkan iskala sheekaysa maxaa cusub iska ninkan bad iyo waxaa loo baahnayn buu gala maanaa ducada waa la ducayn aimada khayr ugu duce lahu khayrka waafasi malaha wixii xumaana ka leexide laakiin ilaahoogaan hebel saa u yeel oo gabadhiisa curadaa saa u yeel oo wiilkiisa weysidaa u yeel safarka qaarkood sidee isku duceeya khatmul qur-aanka xaralka samada arag waxaa arkaysaa wabadaa markuu galay dabqa qur-aanada ku tukanayna wax aamiin labaan waaye intaa taagnaa o intii muslimiinta loo ducanayay aamiinka si loo lahay loo qaybiyey taa marka inta horena aamiin baa lahaa markuu u abtirin garay baa iska aamusay habeenka waxaan ku tukanay alxaram almadani laylat alkadmi sabca wa cishriin ramadan biheed shacali cabdiraxmaan alxudayfi baa la tukanayay ducaa dheer buu duceeyey marki saa looga soo baxay waxaa cashir qaybta dambaa kulaha ninkii faqiiha qaadiga ahaa sheekh maxamed caiya saali caiya maxamed caiya saalim baa ku waana fakih maaliki ee sheekh axmed shinqidi kitaabkiisa abraara dhamaystiray wey markuu saa u fariistay daliishada ictidaadku ducaayi muxuu yahay ma samictahu ilaan sa hadda kasoo dareeray wey waa afartan iyo shan daqiiqo baan duca keliya u taagnayn shan iyo afartan daqiiqa duca keliyahay kuma barayada faataxa in kale soo celiya habeenka waan ku talagalade markii uu ducada bilaabayo aan saacadda fiiriye waxaana dabada caawo waxaad xadidaa inta daqiiqee la ducaynaya shan iyo afartan daqiiqo waa dadkii taagla taagnaa waay mara waxaan joogay xaramka makigo sheekhusaitaymiin baa kor lagu weydiiyey masaa'il kala la weydiiyey waa habeenkii toddobiya labaatanaad oo khasmigiia ah, laakiin lama gaarin weli sheekhu waa ka hadlo waxaan ictidaal fi ducaagii nabigu reebay tahay uu ka hadlay markuu aakirka maraya buu xasuustay caawanaysa markaasuu law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ajabtu waxaan hadda xasuustaa dan xasuusnaan lahaa seeda caawalka u jawaabeen bui hota ilaadn qola xafaafaysan markaa rabsho kiciyaan oo la yidhahdo wadaadkaa gadaasha ka soo taabtay u yidhaahdo oo qadar ka soo riixay uu ka baqay waxaan uga jeedaa masaajidkii diinta loo baryaya ducaduna way kaa qaldami kartaa dheer waa loo baahan dadkan ilaah waad geli kartaa arrimaha adduunyadana nabigaa oo tilmaamay qaybaha aan banaanayn qaiicatu raximi maa lam yadcu biistijaabu liaxadikum maa lam yadcu biimin aw qaiicati raximi hadduusan dambi weydiisanin waxooga qudbasharadii baa luuqluuq ka gashay hadduuba salaada tukado baryo waa qudbasharada ishaaniyaan soo waxay alxaan maaha tuugadu ma u suurageli weydo xatayada musuq maasuqa isu qaban waayo hadduu aan la baryo ka waran intaa waa lacisaqiiq labadaba innagu waxaan naqiinay labada qabiilaheeda marka lagu duulo wadaado qaraabo loo fariisiiye u duceeya reerkuna soo guulaysa sooma wadaad reerkaa duulaya dad muslim lagu dulayo u xirsi xira somaydan inay soo gaarin anaa garanayna u xirsi xira oo ciidankii intuu istaajiyo xagga ku wareejiye xariijin ku wareejiyo wax u akriyo markay dhaqaaqaanna mararka meelaha qaarkood curfiga soomaalida waxaa kamid ahaa xabad guul iyo bishaaro oo shankarab la yidhahdaa la midi jiray ba intu abshir guul uu yidhaahdo intay dhaqan yihiinna inay guulaysana la fadhiyo xagee la aadi oo muslim abiyaada u guulayay marka waxaasoo dhan baa laga hadlayaa meelo badan iyo qaabo badan bay u jirtaaye innagaa waxaan naqaanaa hadda tii oo kaleetaa markii sponsorka la yidhaahdo hadday khayr ku tahay hadiina iga daalo kuleed hadiina iga daayo ii duce ilaahayna ii sahad marka bimaa yajuuzu min amri diini wadunya saasaa loo yihi waxyaaba badanaan banaanayn bay dadka ilahay ka baryaan wa min kuwa u badan waxaa kamid a ah, allahuma kfir lii ilaah ii maa qadamtu wixii dembi inaan hormarsaday horeeyey iyo wamaa asrartu wixii aan dib marsadeen gadaal geystay wamaa asrartu wixii aan qarsaday iyo wamaa aclantu wixii aan muujisteen banaanka la imid wamaa asrartu iyo wax kastoon ku xadgudbay intaasoo dhan wixii aan ogahay wey iyo wamaakii anta adigu aclamu bihi aadiga ogtahay mini aniga iyo waxyaalaha dambiyada an galeen aan is ogeyn laakiin aad ogtahay dambi aan galay u anta muqadimu adaa hormariya waantaa maafid adaana wax dib mariya laa ilaaha ilaa anta adiga mooyaan alla kaloo xaq lagu caabuda ma jiro jumladan allahuma qfir lii maa qadamtu wamaa afartu laba macno labadaba waa lagu fasiraa maa qadamtu wixii aan hormarsado hadda ka hor wixii dembi iga dhacay wey wamaa afartu waxaan dib dhigta ee dembi iga dhici doonaan ilaah ii dembi dhaaf oo dembi aan dhicin ma la dhaafaa nacam ha laba labadaba waa lagu dhaafaa mar waa la dhaafaayo tawbada ilaahay inuu ku waafajiya dhaafitaan way noqotaa marna nusuus baada sheegtayba oo carabtana udukaanay muxuu yihi yukafiru llahu bihi sanata almaadiyata wasanata albaaqiyata ama qaabilata ama atiyata sanadka soo socda yomka carabteed soontaa lagugu dhaafiba nabigu sal ilahi wuxuu ku yihi liyafira allahu maa taqadama min dambika wamaa taakara iman doona marka ilaah fadligiisa waa shacwaya aduuba kasoo socda ku dhici doonta kuusii dhaafo aduu ma ogaan karta macnaha way yeelan kartaa macno kalena way yeelan kartaa ay culimmada qaar ku fasireen maa qadamtu wixii aan hormarsaday ee camal iyo qowl iyo ficil ahee tegey wamaa akartu waxaan dib dhigtageen sharafkiisii la imid dibna ka socon doona oo ilahi sooma dhihin wanaktubu maa qadamuu wa aahaarahum raagi ka tageen ومن سن سنة سيئة في الإسلام فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعد صلواته من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها مرن صومتهم قد كسطو ظلم لو دلو كان على ابن آدم الأول كفل منها دم يطيب فيه لأنه أول من صنى القتل waxaa laga yaabaa waxyaabo badan oo jidaysay inay jiraan wixii aad jidaysay adigu haddii aad iska daysay inay dad kaa bartay oo dariiqa u jeexday ay sii wadaan baa dhici karta tusaale ahaan heesanaan baad ahaan jirtay heesaa duubtay cajalidihii dunida daasaheedaa la sii kala duubayaa riwaayadihii iyo furimadii aad jidaysay fiifiyaday ka socdaan adna iska dayso waa ka noqotay koox burcaad aad adu aasaastay adigoo iska qowda keentay laakiin kooxdii way aasaasan tahay way sii socotaa way shaqaysataa wax dhici kara wey dad baad fitno ka dhex ogtay adiga wixii waa kula xumaada waa ka noqotay laakiin baasha waa sii socotaa ganacsiyo xun oo xaaraan aad furtay oo bilowday ama meel baa bilaabay laaluushiyo wax lagu kala qaatoo jidkaaga habeeyey adigii waad ka tagtay laakiin dad baa sii wada waxaasoo dhan asalku dembigii waa kugu socon haddaba haddaad tidhaahdo lama akharto wixii aad dib marsadeen asbaabtiisii la imid ay daba socon lahaan ilaahay ilahe ilaan fadhigiisa waabasa waa kaa reebi karaa waraan ka soo hadalay ma laga yaa dembiga haddaan ka toobad keeno dadka kale sii wadaa mid dembi maayo u socon ooan toobad keenay ah, mas'aladani waa mas'ala mushkila jiddan ah wey min ashkal masaa'il fii baabi tawbay ka mid tahay waxaa laga yaabaa atawbata tajubu maa qablaha inaad tiraahdo oo nin toobad keenay ah, maxaa loogu sii haystaa wixii hore iyo dembigan dad kalaa sii samaynaya heestaa la sii daarayo isaga maxaa dembi geliyey inaad tiraahdo waa laga yaabaa lakin maslada masalo mushkila jiddan jiddan jiddan awey ilaa rag badanoo aima ah intay dhex galeen way agga u galeen ay agga u galeen markii dambe soo istaago wuxuu wallahi maslada way adagta laba caashabadood baahan runtii in la iswaafajiyo u baahan waxaan socda waa dembi nin dembigii samaynayo muuqaalkiisi iyo codkiisi yahay haddana dembigii loo qabanaynin qawaacid badan iyo nusuus badanoo shariicada kasoo horjeeda arrinkaas oo dembiga qofkii shalay in loo qabanaya adigiina waafaqan telefishinka maankiisa taagantahay telefishinkaad maalinkiisa taagantahay sababkaad samaysay baa socda marka dembi adu aad samaysay ama aad sabab u ahayd inaan laguba qabanin oo dembigan socda qof aasimuu ku dambaabay uusan ahayn qofkii sameeyey waa mushkil calaa qawaacid shariicada ninka uga keenay wixii in loo sii dabaraacdana waa mushkil wey haddaan eegna tawbadu waxbay dhaaftaa loo raacan maayaan si fudud dhihi karnaa oo qawaacidda aan eegno haddaan eegna dunuubta la samaynaya mutajadidada qofkii sameeye sharcan uu xambaaraa qawaaciddeedan waxaan leenahay qofku way daba socotaa haddaba inuu tawbadkeena halaga dhaafo iyo wixii u waraaya haddaba socoto mas'ala mushkila wey masalada hadda inaan jawaabteeda xaliya ma doonayo waayo wax badan nadar inaa idiin fududeeyo wixii la sameeyey baasha waa laga beri noqonaysa waad halkaa ha ku taagnaata mararka qaarkood way fiican tahay halkaa kaga soco uyubada waxaa sunaa ayuu kuga ducaayo ducada inay tahay aqalla mid ka yar minad tashahuda atixiyaadka iyo wasalaati ah, calanasaanabiga salaadiisa labadaasoo la isku daray ducada inay ka ergaabnaataa fiican gaar ahaan qofka bimaamya ama qofka keliya ma cidna iska jooga intuuba wuu dheerayn karaa nabiguna ducooyin dheerdheer baa ka sugan sala la alay slam ducada meesha lagu sheegayna sixaaxayo qayrkood bay ku sugan tahay intaad ducadaadi markaa dhammaysato uma yusalimu salaadu ka bixi u tasliimsan salaamtaa rukni weeye marka waa qawlin waxaa wilarna assalaamu calaykum wey wayushtaratu waxaa shardiga ah, wuquucu inuu dhaco fii xaali lqucuudi adoo fadhiya halkan saddex mas'alo wey iyadana salaantii lagama maarmo waxaan soo marnay xadiidkii saxiixa ee nabig alay salaam uu yidhi miftaaxu salaati ahuuru wa atakbiiru wa taxliiluha salaad axkaamteedii iyo xuduuddeedii waxaa kaga xalaal noqon kartaa assalaamu calaykum inaad taa xadiidkaasaa ku cad arkaannimadeedoo salaadii maba aadan ka bixin ilaa asalaamu alaykum abari halka waa meeshii markii waxooga la iska helo cagta la raacin jiray shaaficiyada iyo xanafiyada ay shaaficiyadu xanafiyada meelaha ay ku cagta ku raaciyaan wey nin la fuqahadii shaaficiyada kamid ahaa abu zayd maxamed bn abu zayd almarwazi inuu ahaa u malaynayaa markay qadihii iyo fatwada shaaficiya iyo xanafiye isku qabsadeen waa kii yidhi anaa idin kala saaray salaad shaaficiyana waa tukan salaad xanafiyana waa tukan xanafiyada waxay dhahay taxiyadka haddaad dhamayso salaaddu way dhammaatay kadib assalaamu calaykum oran dhihin haddee weysadu kaa tagto salaadaa way asaxday haddaad iska istaagtana salaadaa way asaxday yihahdeen kii shaaficiyada wuxuu sameeyey salaad shaaficiyuu tukaday wuu qurxiyey assalaamu calaykum waa ku gabagabeeyey taxanafiyada dhegeysu yihi marka madaxdiina waa joogtaago atixiyaadkii markuu dhameeyey buu neef iska keenay sala salaam alaykum kadib waa salaam alaykum wataa salaada xanafiida salaada waa ugu sawir taa warkaasu rabaa inuu sawiro markaysa markii marka zallaadka la qabsanayo waa ka wa aqaluhu assalaamu calaykum inta wii assalaamu calaykum inay tahayna nabiga ay ka sugan tahay sala allahu alayh ali wasalam inuu yihi asalaamu alaykum u gaabsaday oo weliba hal mar ah hal mar asalaamu alaykum haddii aad tiraahdo niyadeedana soo socotana la helaaye salaadii waad ka baxday ama midig u jeedso ama bidix u jeedso ama horay u dheh jihada jeedsigu rukniga ka mid maaha ruknigu waa taxliiluha tasliimu assalaamu calaykum inaad dhahda wey wayushtaradu wuquucuhu dhacaa shardiga fii xaali qucuudina camalkii nabiga laga soo gaaray isagoo fadhi ugaa salaamu calaykum dhihi jiray calayh salaatu wasalaam wuxuuna ina yihi salluu kamaa raaytumuni usalli saad aragtaan u tukanay waa xumaduhu waxaa u dhamaystiran assalaamu calaykum waraxmat ullah mararka qaarkoodna wa in lagu daro way sugan tahay muntafitan isagoo inta jalleecayo oo u jeedsanaya can yamiinihi midigtiisa xataa yuraa ilaa la arko khaduhu layman dhabankiisa midigta ah yaa arkaya dadkan ka dambeeye xagga midigta ka ah ilaa waa sii jeeday assalaamu calaykum markaad tiraahdo madaxa keliya iyo qolka saa inaad tiraahdo lama rabo gadaal inaad fiiriso dadka tirisana maaha waa halad asalaamu calaykum fasaa markaa tidhaahdo dadka kaa dambeeya ilaa dhabankaana ay arki karaan baa la rabaa gadaalna iyaga ha u fiirinin madaxa keliya doonkiisana saa haya dhihin sunadii kaamilka markaa rabta wey xadiidka abi saciid lqudri baa wuxuu ahaa kuntu araa rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam nabigaan arki jiray yusalimu can yamiinihi wa can yasaarihi isagoo midig iyo bidixba u salaamo naqsada xataa yuraa bayaadu hadihi ilaa dharankiisa cadiinkiisa laga halkaasu dhalanka gaad ilaa alla arkuu jeesan jiray waa qaayada jeedsiga uu ku ekeyn jiray sida kale ibnu mascuud bay ka sugan tahay nabiga wuxuu dhihi jiray assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmat ullah xataa midig iyo bidix xataa yuraa bayaadu hadihi ilaa dharankiisa cadiinkiisa laga taasuu tilmaamayaayo multafitan can yamiinihi midig isagoo jalleecaya xataa yuraa radduhu ayman ilaa dhalankiisa midigtaa laga arko oo bayaadu raddihi muxuu isagu u dhihi waayey taasoo nabigaa la tilmaamayey oo qofkan jeedsanaya inuu cad yahay qasab maaha ina gudayahan cegan marka bayaadu raddi haddaan dhahno intee dhawan cad shuhaaca imanaysa xataa yuraa radduhu dhe marka yawmi bihim khuruuja uu ka baxay buu niyoonayaa min asalaati salaada waxaana waa cibaadaad fadliba ka hel wasalaam iyuu salaamayo calaa man can yamiinihi dadka midigta ka jira oo min malaa'ikatina iyo wamuslimiin insi wa wixii muslim ee jin iyo insi ay kula tukanayaan ama malaa'ig ay kula tukanaysa ee dhinacaa midig kaa jira inaad salaamaysaan niyoon waa markaad imaam tahay ama keligaa tahay ama aada ma'muum tahay laakiin imaamku uusan midigta kaa jirin bidx kaa jira qolada dhexdaa imaam ka jirta wey wa ilaa xaggaa haddaad jirto jawaabka imaamkaa soo gelaysa meesha uma uqraa mar kale intan daliilkeeda midigta inaad salaamayso waxaan ku dari doonaa mstambidixda ku daada salaamaya waan isku dari doonaa uma ukraa mar kalu salaamo naqsan can yasaarihi bidixiisa kadalika sidaas oo kaleeto isagoo jaleecaya ilaa dhabankiisa la arko xataa yuraa xadduhu aysar ilaa dhabankiisa bidix laga arko yarwi biha salaama buu niyoon calaa man can yasaarihi minhu intaa la sheegay widix bidix ka jira wlmamuumu mamuumku yamri radda inuu ka jawaabuu miyoon cala imaami imaamka biluulaa tan hore salaamta hore imaamtaad u jawaabaysaan waase in kaana can yasaarihi mamuumkan imaamka bidx ka jiray dadka imaamka bidixdiisa jira ee mil markay soo saleecaan imaamka xaggiisi ay noqonayso jawaabka imaamkay niyoonayaan wa bitaaniyati imaamkay u niyoonayaan in kaana mamuumku hadduu yahay can yamiini imaamka midigtiisa hada imaamka midigtiisa joogtayda talabaadee bidi xagga imaamka jalleecayso baa jawaabtii ood ka jawaabaysay salaamtiisa niyoon wayatakhayaru labadaa midkaa jawaab ka dhigi waad kala dooran in kaana kalkow gadaashaa kaa fadhido ninka gadaasha jooga midig iyo bidix midna ka jirinna labadooda midda ula niyoonay halka mas'alada ummadna in la salaamo salaamna laga jawaabo labadaasaa taalo salaamka jawaabku qur-aanka ilaahay markuu lahaa waidaa xuyitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha aw rudduuhaa salaad iyo keyrkeed lama kala qaadin saas darteed imaamki assalaamu calaykum hadduu yihi midig markuu yihi midigaasad wuu ku salaamay jawaaba lagaa rabao dhinaca kale assalaamu calaykum markuu yihina wuu ku salaamay jawaaba lagaa rabaa markaad xaggiisa u jeedsanaysaad ka jawaabi laba arimood haddaad tahay ninkana waa ka hore ninkana waa ka dambe soo ma ka gadaantooda midduu doonu niyood midda imaamka u jawaabtay mooye midda kale dadkaasaa salaami xagga kaa jira imaamkuna labada dhinac dadka ka jira u salaam haddaan keligay yaan salaam iyaan soo u jawaabi malaaig iyo jinni iyo wixii kula tukanaya baad salaani oo ma layla tukanayaa ha amaa malaaigtu nabigaa ka sugan xadiid alayh salaatu wasalaam qofka muslimkaabuu yihi ee meelka fii ardi salaatin ul cidlaha ku tukanayaay waxaa la tukanaysa malaaig bidig iyo bidix inta ishu gaadha ah laandheeraa tahay wax kaa tol badanba ma jireen laakiin waana arkin amaa jinku masaajidkeedii lagula tukan karaa oo cashiraday soo xaadiri karaan inahu yaraakum huwa waqabiiluhu min xayu laa tarawnahum baa ka dhici sheekh heblow kuu daynaye intaa yeenan isku burburbuuranay miyaa noo qoodoodla noo qoola wadaadkii lagu yiri masaajidka dhexdiisa waa kitaabka isku xooray orka ku baxay wy nin minta sheekh mustaar kuisa naxariista nimankaa ku xidhnaan jiray minhaajkana akrin jiray laakiin ragga nimanka jidkiiy ku xiran ee la shaqaysa hal mid buu kaga ficnaa ma qarin jirin markii wax la weydiiy war ku ilaandiri wayna been badan yihiin oo waxay yidhaahdaan qayb mu ee xilligaa igu soo noqo war kuwii la yimaadeenoo waxa waxaasay soo sheegeen buu ku dhihi maanta waxaa lagu dhihi xaafatan ka degan ineen xamar dagaal iyo madaasiir baa ku dhacay gurigiinu burbura warimaysa orinuma sheekh meesha waxbaa ka dhacay burburigeyn mid saa ku dhacay in kale wuxuu kuleeyahay bal beri iyo makuwii baan beri beenta dabnaaye waxay soo sheegaan wuxuu kuleeyahy waxay dhaheen saa iyo saasay soo dhaheen nimankuna wax been badan saas udhihi jira cashirkii madaxku markuu arday aad buu dhihi jirayaan la fadhiisan niman baa fadhiya markay xalaqadii isku badatay wadaad baaka u ku celceliyey sheekh mesha cillada maxay loogu diidan tahay markaasuu wadaada maakala hadashaan meeshii baa laga hadlay dee maxay sheekh madow saas intii dhama daadin dayna intanan boqolaal kuna hor isbuurbuuranayno ilgii maaa inti kitaabki kutagay la yihahdaa oraad buu ku baxay marka waa dhici kartaa masaalista khayrka way yimaadaan way ka soo qayb galaan adigu laakiin ma aragtid adigu haddaba mu'miniin iyo muslimiin badan baa kula tukanayse inaadan arag baababadane salaanta qayb saasaa looga jeedaa bay yidhaahdeen oo salaada dhexdeeda salaantan iyo ducada la akrinayo un adoomo kale ilaahay la salaamayo inay sugan tahay soomoog atixiyaadka nabigu markuu ka hadlay xadiidkii cali ee sunaanku tukanaya ka hadlay nabigu casr uu tukan jiray wy arbaca rakacaatin qabla alcasr yafsilu baynahuna bitasliimi cala almalaaikati lmuqarabiin ashhadu an laa ilaaha ila markaana atixiyaatu lilahi wasalawaatu ayibaat assalaamu calayka ayuha الnabiyu waraxmat اllahi maxaa maxaa kasii dambeeya calayna cibaad illaahi الصaalixiina malaagta muqarabiinteedna waa salaamaysaa oo taxiyaadka dhexdiisa adaan ku salaamayay akhirkiisa inaan salaama maxaa diiday marka haqariibsanin baan uga jeedaa dawaahir iyo wax banaan oo la isu keen keenay baa laguu soo khulaaseeyo intii biyo kala dhibcaankii baa lagu keenay kadib quyuudadu waxaa sunnaa salaadii waynu ka baxnay sooma salaada asalaamada kadinada maxaa la rabaa ya wayundadu waxaa sunnaa allaa yaquuma almasbuuqu qofkii salaada qayb lagaga horeeyey inuunan istaagin ilaa bacda tasliimatay imaamihi imaamka labada tasliimood markuu wada dhammeeyo maahane inaan istaagin baa sunaa fain qaama masbuuqa haddiise uu istaago bacda tasliimati ula asalaamu alaykum tahora markuu imaamku kadib jaaza dhamaana aw ah. qablahaa aan imaamku asalaamu alaykum ti dihin baan istaagtay fatara salaatu way buri in lam yanwi hadduusan goosanin uusan niyoonin almufaaraqata ka goosto ayb imaamkii markii asalaamu alaykum u ka baxayo imaamka iyo ma'muumka salaadoodu waxay isku xiran tahay ilaa imaamka salaada uu ka baxo imaamka assalaamu calaykum markuu yidhaahdo xiriirkiini waa go-ay waa kala xari kurateen waayo salaadii uu ka baxay salaad baana isu kinxiraysay laakiin isagii waajibka ruknigu waa hal tasliim weeye hal tasliim weeye laba in laga dhigana sunno weeye adiga ma'muum haddaad tahay ma waxaa kuu banaan mise sida fiican sida kuu banaan assalaamu calaykum hal mar markuu yidhahda xarigiinii waa go-ayo waa iska istaagi kartaa labadaba inuu dhammaysta inaad tugtana way fiican tahayo oo tasliimta imaamku intuu sunnadiisa wada dhammaysanayo aada iska yar sugto hadduu labadaba dhammaysto ma iska sii bandhigi kartaa wayna ohan isagoon labadii midna dhihin maka salaadii istaagi kartaa maya ilaa inaad iyo goosato inaad maanta salaada ka goosato inaad ku talagasho maahane adoo ma'muuma ah. haddii maanta oo fadhiga ku jira kas aad u istaagto fatala salaatak ama akarka ha noqoto ama dhexda ha noqoteen qofkii salaada qaydi ka tagtay weeye ee qayb dhamaystiranaya masbuuq qofkaasaa la yidhah waa laga horeeyey hurtibaa salaada qayb lasii tukaday wy walow makasa almasbuuqu ninkii salaada lagala horeeyey hadduu sii fadhiyo bacda salaami imaamihi imaamkii markuu salaamo naqsaday kadib imaamkii salaadii labadiiba waa dhamaystay ninkana salaadii waxbaa u dhiman waa iska sii fadhiyaa wa ataala fadhigii buu dheereeyey jaaza way banaan tahay in kaana haduu yahay fadhigaasi mawdica tashahudihi meeluu ku atixiyaasan lahaa haddii atixiyaadkaadi ay ku beegan tahay ragcaddii labaad kadib ay tahay waxoolay waa iska sii fadhihi kartaa iska sii ducayso waayo salaadiisii uu ka baxay keligaana markaa atixiyaadsato inaad iska yar ducaysato waa laguu ogolaa laakiin ifrad hadaase waa karaayo sababtoo salaada atixiyaadka dhexe in lagu dheereeyo ducada uma fiicna ka damba uu kuleeyahay wainaa baala haddaynan ahayn meelaad ku ataxiyaadsan lahayd iskana sii fadhido baala way guraysaa salaadii in tacamada hadday ufkas u sameeyo haddaad ufkas aduga xasuusan hal ragcad baad ka soo gaadhay hal ragcad kadib ma la atixiyaasadaan maya inaad atixiyaadsada imaamnima maamumnimada kuu qasabtay salaadii waa laga baxa hore inaad u istaagta wey waayo keligaa markaasayna meeshana kala sii fadhidaa lama ogolaya haddaad sii fadhiday imaamki oo ka baxday kasna u fadhido oo bul kas maxaa ka baxay meesha waad ishalmaansan tahay atixiyaadka inta imaamka ku jiray baada sokortay mar dambe salaadii xataa la kala dareeray baawoo sii fadhiyo aragtay taasi salaadaad iska dhamaystiro ama salaadku wax laydahayde hal ragcaddaad ka soo gaadhay atixiyaadka markii la fadhiya waa seexatay dib baa orgashay dhawaal baa oo fadhiya damaytbaa markaa hurd iyo halmaan iyo hadduu kaala taga dhib male dhamaystiro isaag ka shaqaysagasii fadhidana meelaan fadhi ahayn baa u kastay nin hawl kale ku jiroon salaadiina ahayn baa tahay salaadii way gurtay marka waligayri lmasbuuqi dadkii maanta salaada la bilaabay ee kala baxayo salaada haddii laga baxa maxay intay sii fadhinayaan waligayri lmasbuuqi qofkii lagala horeeyey qofkaan ahayne imaamka la dhamaystay wuxuu leeyahay bacda salaami imaami imaamku markii uu salaamo naqsada kadib iaalat juluusi fadhiga inuu dheeraysta uu leeyahay liducaai allabari ataxiyaadkaaga inaad ka sii dheeraysato oo ducooyin iska sii akrisato waa lagu ogolyahay uma yusalimu salaaduu ka bixi mataashaa goortii doono meel lagu ducaysan lahaa waa joogtaa xarigii imaam maamumna waa go-ay mar daba salaamu calaykum yidhi iska ducaysa hadhowna salaamu calaykum dhe wili salaadii baa lagu jiraa mamuumkii imaamkii salaadii ka baxay mamuumiintii intay sii barfadhihi karaan iyagu salaad ku jira walaw iktasara imaam imaamku hadduu isaga gaabsado calaa tasliimatin hal salaama naqsi uu ku gaabsaday sallama alma'muumu salaama naqsan kii ma'muumka ha intayna labo ay nadban sunna wey waayo sunadii siisada hadduu ka tegey adigu sunadaadi inaad ka tagta laazim kuguma aha mutaabacadii imaamkuna tasliimtiisay ku dhammaatay sunadii labada tasliimood ay haddaba wax kuu diidani ma jiro wayundagu salaadii waynu ka wada baxnay marka assalaamu calaykum baynu wada niri imaam iyo ma'muunba maxaa xiga wayundagu waxaa sunaa dikrllaahi tacaala dikriga ilaahay baa sunna waducaau in la alla barya siran hoos loo ducaystaa sunnaa caqiida salaati salaada gadaasheeda wayusallii cala nabiyi sala allahu alayhi wasalam nabiguna ku sallinayaa awalihi ducada bilowgeeda iyo wa ducada akhirkeeda labadaba halkan dhowr masalo ku sheegay salaadii haddii laga baxo waxaa wanaagsan dikri ilaahay iyo duca in loo fadhiyo nabigay ka sugan tahay labaduba sala allahu alayh waalih wasalam waxaa ka sugan inuu dhihi jiray markuu ka baxa salaada kadib allahuma istikfaarka astaqfir llah astaqfir llah astaqfirla waana dikri waana duca allahuma anta asalaama minka asalaam tabaarakta ya daljalaali wlkraam intaana ku jiray inta khaladka lagu dara ilayka yacuud salaam iyo ilayka yarjic salaam khalad wey lafdan waa macnan macnahaana waa khalad lafdiyahaana waa khalad macnahana waa baail wey marka ilayka yacuud yarjic salaam haysaga dari ducada waxaa kaloo nabiga ku sugan alay slam ducooyin badan laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah allahuma acinii calaa dikrika wa shukrika xusni cibaadatik inuu baray mucaad bn jabri rag lamida duca badan u ducaysa iyo adkaar badan u akristay tasbiixdii alaaa waalaaiina salaada xamiid takbiirtii aayad kursiga in la akriyo qulwaanihi iyo qulufada qulux binaas in la akriyo ducooyin badan baa sugan salaadaha qaarkoodna subax iyo maqribku waxbay sii dheeryihiin haddaba waa sunada inay tahay dikriga iyo ducadu halkaasa laga gartay awqaada ducada la aqbalana nabigu wuxuu ku daray wadubura salawaati almaktuubaat salaadaha faralkaa gadaashooda ducada awqaada la aqbalay ka mid tahay wducaau siran ducada allabariga hoos baa loo ducaysan shaaficiya dhegeysa shaaficiya lama ahayn wducaau in la ducaysta siran hoos hoos loo ducaysto baasan makarafoonka habaraaatina laga leeyahay shaaficiya maaha shaaficiya ahay gebgabtiya nagnagti meesha ha ku dhamaato ducooyinkan makarafoonada lala taagan yahay salaada kadib habaraaatina laleeyahay shaaficiya maaha wducaau ilaahi in la baryo siran hoos caqiiba salaati salaada gadaasheeda salaada gadaasheeda ilaahay hoosa loo baryo wahadaa nas shaaficiyi fi lumi wey oo maxaa u daliila ah? qawluhu tacaala wadkur rabbaka fii nafsika tabarucan wakiifatan wa duuna min alqowl rabbigaa xus adoo khushuucsan kaa baqaya qarsanaya dhawaqa qowlkaagana aan la dhawaaqaynin waxaa sidoo kale imaamu shaafici ku fasiray bi hada almacnaa walaa tajhar bisalaatika walaa tukhaafit biha hala dhawaaqin salaatika ay biducaaika wiil aayaddan ducay ka hadlaysaa wy lala dhawaaqay waxaa kaloo sugan xadiidka abi muusa alashcari wuxuu yihi nabigaasi la socon sal slam waxaan bilownay bu i markaan meel duwa kuulaynana kabarna allahu akbar baan leena markaan meel ku qaandhacna godanna sabaxna subxaan allah baan leena nabigaa noo yeehay wuxuu walaalha dhegeysa ilaahay aada baryaysaan ee ducaa baryaysaane u yeeraysaan ilaahay laysa biasama ma dagaal adla waa idin og yahay irbacu calaa anfusikum naftiina u dhimriya oo waqaniya qayladan daaya waayo rabbigaa baryaysaan ma dhagala-a ah, waana idin og yahay xadiikaana waa xadiis saxiixa ku yaalla saxaaxa ku yaalla intaas imaamu shaafici intaba kitaabun in ku dariishaday madabkiina halkaasu maray de idinka shaaficiyada ictiraad iguma keeni kartaan hadday rijaalu axmedkii xadiidkii ibn cabaas la soo boodaan kunaa nacrifu inqidaaa salaati rasuula sal slam bitakbiiri baan ku garan jirnay sow ma ahayn oo xadiidku bukhaari iyo muslimba ma warinin haa way wariyeen laakiin laba jawaabood baa labadaba laga bixiyey horta xadiidku wuxuu kamid yahay axaadiis lmuntaqadatu cala saxiixeyn buu ku jiraa cilada lagu intiqaadayna waxaa weeye qaaciido jamhuuru ahlilxadiisi ay qabaan bisababiha xadiidka daciif ku noqda wey haddii mid nin xadiid ka wariyo waa ninkii wax laga wariyey uu inkiro inkaaran jaazima ilaydamaadan maqal beentaawe waraabaa ii sheegay kuma sheegin waxay qaacidada jamhuurtu qarinayaan fii kutubi mustalax alxadiisi xadiikaa bardiid laba mina la jarxin maayo lakin xadiidka waa madub qaacida iyo qarrida wey xadiidka cuskastaladaas leh qisada tafsiilkeedana bukhaari ma sheegine muslim baa min saxiix ku sheegay labadii kala weriysay baa nin baa wuxuu yihi hebel baan ka maqlay haye kadib baan is aragnay arigamaadaan maqale beentiga baa yii marka kuma sheegin maa maqal weliga waxaad sheegaysa una ii sheegay buu le inka idaa ankara alasl riwaayata arci inkaaran jaaziman xadiiskaay ku dabaqmaysaa qola halkaasayba mareeno waxay dhaheen axadiiska ah, daciifaya naga daaya nimanyo asalkiisii baaba inkireen qolana waxay dhaheen imaamu shaafici iyo khadka iyagu ma marin isagu wuxuu yihi xadiidkaasi waa litacliimi axyaanan markii imaamku dadku inay ducooyinka bartaan uu rabo inuu qaar kor u akriyo si ay u xifdiyaan ay u bartaan baabu tacliimi weeye laba sharoodood baan u leenahay buu yidhi sababka koobaad aayadda qur-aankayn sheegnay waxay qarirtay asharka dikriga iyo ducadu waa shir wixii daliil gaara ah le maahan xadiidkana asalkiibuu khilaafsay o mid labaadna waxay yihi waxaan haynaa axaadiis mutawaatir ah oo nabigu salaada iyo kadib iyo adkaartu aqriyayay sheegaya haada axadiiu waxiid baa sheegay sow kor loo qaaday intooda kale ma sheegin fadalla calaa anahu kaana axyaana in wax marmar dhacay ahayd buu kutusaya wailaa aimadii casharatu mubashariin iyo kabaar saxaaba iyo ma welimin ibna cabaas min shiraari saxaaba aa weriyey saxaabadii kaleo dhan ma werin adkaatiisii oo dhan naga weriyeen inuu marmar ahaabaa halkaa ka garana haddii kale waa la wada sheegi lahaa buleya waa mimaa tacumu bihi lbalwa oo mima tatawaafaru tatawaafaru tatawaafaru dawaaci calaa naqlihi darar ata waay keenayaa nabagu maalin kasta samaynayo saxaabada dhan baa sheegilahay saasaan ku fasiraynaa bay dhahaan min baabi tacliimi weeye oo axyaanan marmar dadka wax la baraya xadiidka ibna cabaasna halkaasay saareen asalku waa siraysi xadiidkaasina waa marmar iyo tacliim weeye taa haddii looga jeeda la garay laakiin waxaan telefmakarafoonada subxaan allah subxaan allah waa lagu akriyayana shaaficiye maaha ogaariyada dawkaysaata waakan shaaficiyadii wa ducaau asiran caqiibo salaati makarafoonkaa ku ducaynaysa habeenka dame wayusalli cala nabi ducaa jamaaca hadda kama hadlayo wayusalli cala nabiyi sala allahu alayhi wasalam nabigu ducadaa markuu ducaysanaya awalihi ducada bilowdana waa ku salinaya waaakhirihi aakirkeedana waa ku salinaya nabiga ducada awalkeeda in lagu salliya way sugan tahay oo nabi xadiidkii fadaalat ibni cubayd ee sunanka wuxuu arkay nin ducaysanaya markuu ducaysanayay ilaahay waxaa isiibuu ka bilaabay nabigu kii fiiriya wuxuu yihi ajila hada kan waa degdegay waa degdegsan yahay ninkan waa nin degdegsan markaasuu nabigu baayay alayh salatu salaam ama qofkan wuxuu ku yihi qofkin din tukanayo hakuu ducado kaa ducaysanayo ha ku bilaabo ilaahay mahrintiisa iyo ammaantiisa ha ku bilaabo ko kadibna nabigiisa ha ku saliyo kadibna ilaahay ha baryo saasa ugu laga aqbale faata waa ka sugan tahay awalkii aakirkiina aakirka inay sunno tahay daliil cad uma hayno laakiin wax daydayna rabnaa waxna yar daydayno baan rabnaa xaggee wax ka daydaynaa waxaan ka daydayaynaa xadiid xoogaa daciifaan helnay daciifkana fii fadaa'il acmaali waa lagu camalfali karaadaa la yihi daciifkuna khayru min ra'yi rijaali midabkaan culamada xadiidka imaamu axmed iyo abu daawud iyaa qaba kaana abu daawuuda aqwaa maa wajad yarwiihi wadaciif xaysu lam yajid markuu craaqi yiri xadiidka ugu asaxsan buu xooriyaa markuu yihi wilaayad daciifu baa ku keena maxaa sababa wuxuu yihi kaasaa darteed sababtaa xadiidka daciifka agtiisa aqwaamu ra'yin qaala ibnu manda ibnu manda soo guri warkaas xadiidka daciifka axabu ilaya min ra'yi rijaal ijtihaadaadka ragga ijtihaadaan xadiid daciifa ah ay dhaana xadiidkana waxaa lagu cileeyey waa muuse bn cubayd sarabadi nin caadid oo saalixa ah buu ahaa xagga xifdigun baa lagu haystaa ninka ka sareeya ibrahim ibrahim maamed taymi maxamed bn ibrahim ataymi isagana jahaaliya waxay culamada qaar ku sheegeen qaarka munkarulxadiid yahayna haraabay uga jeedaan adugu waxbaan saan u macanjilaynayo wax aada u adag ma haysano laakiin qolada loo gudayna haddiiba ducaadii iyo adkaartii mashruuc ahayd uu kamid yahay talada loo diideen wax daliiloo nahyinaya maanan keenin ayaga laftooda aad mugama tabar badna bay yidhahdeen sharciya ayb wayataqifu imaam imaamku wuxuu usoo jeedtanayaa lidikri waducaai dikriga ducada salaada ka dambaysa imaamku xagga dadku usii jeedsanaya qiblada sida xanafiyada usii jeedi maysa xanafiyadana salaam calaykum markii lama horay usii jeeda waa qalab buu leh sunadu waa imaamku soo jeedsadoo fayajcalu yamiinahu midigtiisuu ilayhim dadka u jeedinaya wayashaarahu bidixdiisana ilaa alqiblati u jeedin laba masalo wey horta u soo jeedsan waa masalo qaabkee u jeedsan dhinacaa midigtuu ujeedsado markaa midigtaa ujeedsado midigtaydiina idinka idin soo jirtaa midixiina qiblada jirtaa sawmaa labadaasa inaan meel idin saaro adiga rabtaan dan shaaficiyana labadaba waxaan ku haynaa xadiidka samara samurata bni jundub ee saxiixaanka riwaayada bukaari waxay ahayd kaana nabiyu calayhi salaatu wasalaam idaa sallaa salaatan aqbala calaynaa biwajhi u nagu soo jeesan jiray horta xaggii in laga soo jeedsaday waa haytaa soo maa soo jeedsigii uusan toos ahayn ee xagga yahayna riwaayada muslim baa waxay leedahay kunaa idaa sallaynaa kalfa rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam waxaan ahaan jirnay haddaan nabiga gadaashii ku tukano axbabnaa an nakuuna can yamiinih waxaan jeclaan jiray isaka dhinaciisa midigta inaan gallo yuqbilu calayna biwajiisi wejigiisuu noogu soo aadiyo midigtii aan ka noqono si wejigiisuu noogu soo aadiyo midig buu ujeesaday soomaa midigtii baa xagga soo martay diiina kullabay martay noqotay labadaana horta way saaran tahay qabso iyadan markii hadhow lagu yidhaahdo shaaficiyadu adilada madaahib kugu dhoway kamid tahay haqriisani ma inta aan maraynay masala mas'alada maahane mid walba daliilkeedu waa saaran yahay wayufaariqu imaam imaamku wuxuu ka kici musallaahu meeshii uu ku tukaday caqiida faraaqihi salaada markuu ka baxo halkiisii fadhin maaye uu ka soo dulki waxbuu ka soo yar iqada in lam yakun tama meeshaa haddaynan joogin nisaaun haween safka damba ku daba tukanaya haddaynan jirin wayalfut lma'muumu imaamkuna maamuumku wuu nagaan xataa yaquuma alimaam imaamka ilaa u horta fadhigan lasii fadhinayo dhan sunno weeye ilaahayna wuxuu yihi faidaa qudiyat isalaatu fantashiruu fi lardi dhulkiina ay musaqida raadsanayaan asalaamu calaykum haddii la yidhaahdo farfadhiga iyo kiiseedkeedsigu horta waa baabu sunan iyo nadbi iyo nawaafila waajibaad maaha asalaamu calaykum calaykum asalaam tiilaarabaa ugambaysee lahayd haddaad lowla sii furatood sii kacdo salaadaada okay wey waxba kaama dhina imaamku haddaba meeshii uu ku tukaday uu ka soo yarruqaasan buu ka soo yarruqay waa haddaynan haween joogin ilaa soo ruqaansigii soo la socda waaga horena haweenka iyo raggu xijaab uma dhaxayn jirine laba saf safoo isdaba taagan bay ahaan jireen raggana waxaa la amray inaynan durbaska inun jeedsanin ilaa haweenku baxaan haweenkuna waxay ahaan jireen assalaamu calaykum intuu yidhaahdo bug bay kici jireen horey bay kici jireen raggana yar la dhihi jiray ilaa haweenku ay kacaan saa meesha isdhaxyaa uga dhicin saa darteed raggu imaamkay fiisanayaan imaamkuna wuu yar sugayaa hawaan hadday joogaan haddaynan joogin markaana uu soo jeedsan meeshaa dhinac uga yar ruqaansan bu amaa meesha inuu ka ruqaansanayo dhinac uga durkayaay wax daliil oo cad ma arag wax muctabar oo badan oo la cuskiyana ma arag allaahuma nabigu uu soo jeedsan jiray baa halkaa dalka ku haysay waa ka yar kici keenaysa intaasaa ugu dhow macmuumkan ha iska joogo ilaa imaamku kacana de waa imaamkii ay fiirsadaan oo haweenka arrintooda tarteed wey waman araada malan ninkii doona sunno bacda fardihi waajibkii kadib nudida faslu uu kala saaraa sunnaa ah bikalaamin hadal aw intiqaalin meeshii uu ka guuro wahuwa afdalu intiqaalkii ka guuritaankaa fadli badan wa baytihi gurigiisaana afdalu kasii fadli badan masaajidka jamaacada marka la tukado faradka ama aad keligaaba tukato inaad meeshii ku sunaysato waa laga fiican yahay inaad ama hadal iyo sheeko ku kala saarto ama goobtaad ka dhaqaaqdo midig bidix hore gabaal midaad uga dhaqaaqdaa fiican saddex xadiid baa arrintaa ku soo aroortay xadiid waa xadiidkii muslim wariyey mucawiyata bn abi sufyaan uu nabiga ku yidhaahda mid laa tuusalu salaatin bisalaatin salaad kalaan lalama xiriirin karo xataa yatakalama aw yakruja ilaa qofku uu hadal udhaxaysiiyo amau goobtu ka baxo hadalkuu tusay xadiidkaas waxaa kulamida xadiid abu daauud weriyo mugiirata bni shucba ou leehi laa yusalli imaamu fi lmawdici aladii sallaa fiihi xataa yataxawal imaamku meeshii uu ku tukaday kuma tukan karo ilaa uu ka wareega meesha mawqca loo wareegayana isna xadiid abu hurayra oo abudaawud ibn maaja hoos sugan baa tilmaamay wuleey yacjazu axadukum idaa salla qofkin hadduu tukada ma waayo haddii uu tukado an yataqadama aw yataahara inuu horay u yarbaqaaqo ama gadaal u yarbaxo aw can yamiinihi aw can shimaalihi ama midig u yarbaqaaqo ama bidxu dhaqaaqo fi salaat wuxuu yahay yani fi subxati sunaysigu ujeedaa markaad haddaad weydo habaa ku kala bixi inay salaadihii kala socmaan baa la nabiga waa yihi afdalu salaati lmari fii beytihi ila lmaktuuba ugu fadli badan gurigiisa inuu ku tukado ta waajibka ee ragga laga rabay masaajida maahan waayo raggi jamaaca waajib ku ah maxaa guriga loo geeyo laba sababood bu guriga ufadli badnaaday marka koowaad weeye masaajidkii waa bandhig waa laysu wada iman ikhlaaskaa lagaa yaraa inuu kaa yaraado inaad sunaysanayso in lagu arko inaad yar jeclaysato inay ku gasho waa laga yaaba nin fiicanata nin kartoonada ay sameeyeen ba waxaa kamida kartoonka ay sameeyeen hor kaleeto kartoon aad lagu qoslay waxaa kamid ahaa wiil baa waxay dhaheen iskuul buu ka soo rawaxay masaajidkuu kusoo leexday laba odayaabaa ku wiilkii yaraa dhalinyarada masaajidkuu soo galay salaad buu tukaday salaaddu intuu tukanayo odayaashaa wada hadlay waxay wallah wiilkii ma fiifiican wey soo leexduu masaajid ku tukanaya markuu ka baxay weli waxuu yidheen khamiis iyo isniintana waan soo ka war isniintana khamiistana waan soo ka dawan yihiin baabureed waxaa dabada wax ku dhex samayso nooc riyaa dhulku kale waa laga yaaba gurigaa isla tukanaysa laakiin ikhlaas uga dhow sabab labaadna way jirtaa nabiguu sheegay xadiidka ibni cumar ee saxiixaynkaama wuxuu ahaa ijcaluu fii buyuutikum min salaadkum guryihiina salaadayna wax ka sigi walaa tattakiduhaa qubuura qubuura ka dhigina qubuur baa lagu tukane guryaha ku tukana sidai qubuura lagu tukana salaada ka cagan ha ka dhigina ma guryaha salaada ka intay ka caadeen suriyadu salaada bay qubuurtii salaada ku cambiray sooma qubad iyo masaajid baa laga wada taagay qubuur iyo salaad maxaa isu keenay walaa tattakidu waa qubuura qobr baa lagu tukanay gurigiina qabra ka dhigina innagaa qubuurtii waa masaajid inoo hor wala hor salaada keliya umahayda xajkiina waa loogu daray soo sakadana way ku baxdaa goorma dhihi doonaa salawido fa in kaana fi subxi hadduu salaada subax yahay fasunatu sunada an yaqnuta waa inuu qunuudaa fi ictidaali rakcati taaniyati ragcadda labaad ictidaalkeeda ah rukuucda markaa ka soo toosto inaad qunuudaa sunaa subax haday tahay oo fayaquulu wuxuu dhihi allaahuma hdinii fii man hadayta ilaahu ila hanuuni dadka aada hanuunisay wacaafinii fii man caafayta dadka aad casideen caasideyna ilaahu igu dar watawallanii fii man tawallayt dadkaad weliga u noqoteen u gargaarteena igu dar wabaarik lii fii maa acطayt waxaad isiisayna ii barakee waqinii shara maa qadayta waxaad xukuntay sharkiisana iga badbaadi fainaka taqdii adigu waad xukuntaa walaa yuqdaa calayka laguma xukumo wainahu laa yadillu ma dulluubo man waalayta qofka aada uu xidhiidhiseed garab siiso tabaarakta khayrkaagaa batay rabbanaa rabbigayo watacaalayta waa saraysaa falaka alxamdu mahad baad leedahay calaa maa qadayta waxaad xukunto nastakfiruka dambi dhaaf baanu ku weydiisan waatuubu ilayka aan ku toobadkeyn walow zaada hadduu ku dara walaa yacizu basharku bashar ma yeesho uma cizoobo man aadeyta qofkaad la oloontanta fa xasan way wanaagsanta fain kaana imaaman hadduu yahay ataa bilafdi jamci lafdi jamc buu la imano allaahuma hdinii meeshuu dhihi lahaa allaahuma hdinaa ilaahu na hanuuni buu dhihi meeshuu dhihi lahaa anigu ani hanuuni ila akri inta ka dambeeyo walaa tatacayan macaynu yidha hadiirkaymaatu keliya uqasab maaha fayaxsulu quluubkii wuu ku hirgalaayo sunadii waa lagu gaaraa bikulli ducaain wa sanaain allabari iyo ammaan kastaba وبآية هل آيات بار حتى كجاري فيها دعاء وكجرته كآخر البقرة سبع آية البقرة ودنبية ولكن هذه الكلمات وأفضل فضل بلان انت سيد صلي لك على وقات هاي دنبية لو أعرف مسألة ويا هل كان مسألة الكوبات سدع مسألة ويا له مسألة الكوبات اعتدال كركعات الله بعض صلاة الصبح قنوط قارة إلى ضحي fuqahada shaaficiyadu waxay ka mid tahay waxaa la yidhahdaa sunanka baa hay-aad iyo abcaad u qaybsama abcaadu salaati bay ka mid tahay abcaad waxay uga jeedaan wax salaadii gabal ka mid ay ka dhigan tahay laakiin wujuubkii aan gaarin oo haddii laga tago la halmaamo sujuudu sahwi baa lagu kabaa abcaadu salaadku noocaas weeye hay-aadkuna waa sunan ka hooseeyo iyadoo sujuudu sahwi laguma kabo waxaa ka kamida markaba haddaba abcaadu salaat iyo sunanka muakadaadkeeda qunuudka fii salaati subx masalada koobaad aan rabo haddana tilmaamo waxaa weeye waa sunna baa lagu yihi waajib maaha qunuud sunna weeye fi lmadhabi waajib weeye cidima dhihin oo ninkii qunuud ka taga dembina ma gelin salaadiisana waxba ma noqonin masalada ayaa madabka shaaficiyada wey ninka dagaalamaya cunudaa laga tegayde in misaa sunan laga tagaa ninkiisa sunan ka tegay aan ilaahayba ku waajibinin maxaa kayro iyo sawaxan keena haddaad tidaado cunuudka xukunkiisu muxuu yahy waa sunuu kulee aniga sunada inaan ka tago may banaan tahay haa ma dembi baa maya dib waan tegi cunuudka waa iska dayn madhabi nuuxaad gashay dembi may marka bahashan qunuudbaa laga tegay waxyaan la buunbuurini waa sunno fi lmadhabi ninkii ka tagayna fi lmadhabi laa diintiisa walaa cadaaladiisa walaa salaadiisa waxba xaga wax xagtina ma soo gaarin in dadka lagu waajibiyana waa halad masalada masalada koobaad binaan cala lmadhabi wey masalada labaad quruudka bacda arakcati ahaaniyatiah inuu sunno yahay maxaa loo daliishaday shaaficiyadu masaladan iyo masalada bisinka masaajidkay aadka isugu dhireen buu kamid yahay bay ka qoreen ama mabaaxif waaweyn bay ka sameeyeen ninka ugu waasicsanen arkay inuu adilo u doono waa imaam bayhaqi fi sunan kubraa waxaa ku xiga kitaabkiisa kale ah macrifatu sunani walaaaari can imaam shaaficiy labada kitaabna waa masbuuca way yaalaan imaam lbayhaqi waxa uu wado axaadiista uu keenay waa laba qaybood qaybin waa qunuudkii nawaasisha weeye oo qanata yasiiran qanata shahran yadcuu calaa fulaanin wayadcuu lifulaanin uma tarakahu axaadiistaasoo dhan qunuutu nawaazil weeyo shanta salaadoodba nabigu waa qunuudi jiray sal slam taas waa masaaib markay dhacdo axaadiistaasi qunuudka salaada subax keligeed kuma soo aroorinay shanta salaadood bay ku soo aroortay daa'imna ma ahayne munaasabad kooban bay ahayd kuwaasi daliil maaha waxa keliya dhihi kara waa wax la taaban karo waa xadiidka daaraqutni wariye anas ibni malik uleeya qanata shahran yadcuu calayhim qol habaa-in wasalam uma tarakahu kadib waa iska daayay qunuudkii badnaa waamaa fi subxi falam yazal yaqnutu xataa faaraqa dunya ma daynin nabigu salaada subax weligii ilaa uu dhintay xadiidka imaamu daara qutni baa fii sunanihi ku wariyey sixadiisaa la isku qabsaday marka xadiidka madaaru sanadihi calaa abi jacfar raazi can rabiic bni anasin can anas bni malikin marka wuxuu ka taagan yahayna abu jacfar araaji ciise bni maahan ninka la yidhaahdo wey imaamu tirmidi ayrku markay axaadiistu ku jira keenaan waxay ku leeyihi abu jacfar araaji yudacafu fi lxadiidi min qibali xifdi xadiidka waa lagu daciifiyaa xagga xifdigaana daciifiyaaye diyaanadiisi iyo wixiisa kale maaha laakiin xifdigiisaa daciifaha cid kaloo sheegtayna lama hayo halkaa waxaa ka garatay xadiidkii hadduu daciif noqday sunanimadii ma sugnaan haddaan niraano xadiidka baktigiisu ma shadiidba waxaan leenahay maya annaga maxaa nihi shaaficiye haddaan nahay sunna wayaan nihi daciifka fii fadaa'il acmaali waa loogu camalfali karaa culimo badan baa qabtay ahlulxadiidka ka mida calaa haada asaasi haddii la yidhaahdo keliya wuxuusan gaari karin muakadada ma gaarsiin karo hadiisii isaga daciifka fadaa'il acmaalka uu tusaayo muakadaadka ma gaaraan marka waxoogay waa ku dardarteen wey oo ka badbariseen muakadaadku manaf waa fadaa'il acmaal baa lagu gelin karaa laakin daliil khaas oo asaxay ma laha lakin hal ishkaaliyad baa jirta wax ka duwan baa asaxay fadaa'il acmaalki waxaa la qaadan karaa markuu meesha keligii bir ka yahay u joogo waxaa sheegan xadiid xadiidkaa ka hormanaya laakiin asaxay nin saxaabada kamida ah wiilkiisu wuxuu weydiiyey yaa iyo aabo salaada subax qunuudkan la qunuuda ka waran wuxuu yihi sida rasuulka ilaahi baan ku daba tukaday oo abubakar baan ku daba tukaday oo cumar baan ku daba tukaday oo cusmaan baan ku daba tukaday cidna ma qunuudi jirin muxdathatun bidca wey ay kuray bidca wey qunuud saas joogtada la taagan way asaxay wuxuu leeyahay nabigu ma samayn khulafadina ma shaman mana aanaan aqoonin bidcahadda la keenay salaadku wuxuu keliya la qunuuday kaasuu wuxuu meesha ka saaray daciifkii fii fadaa'il acmaal keligii markuu yahay baaq isaga camal goli jirnay min asaxay ka hor halkaa waxaa ka baxday inay qunuudku sunno yahay waa nalaga xoog badan yahay shaaficiya daliil muctabar haysanana ma jira kii usoo dhawaana kaa saxiixa garabka intuu ku dhuftay wada kaa saxiixa hadduusan jirin annaga daciifa haysanaa idinka wax kala keenaan dhehnaysaan dhihi jiray laakiin kana lagu dhuftay wada xogay annaga markii horeba tabar daray saa nalaga taxantukiyey ka nin tabar daraahi la taxantukiyey halkaasay ku dambaysay masaladii qunuudka ninkii war iyo doob ka qalo madasuu doona ha dhigto murtay war baa meelaha nuxnux baa gadaal laga sheegaa shaaficiyaradan aqoon baa maalin kasta wax sheeg sheega intaasoo jeerba waxaana masaajid shaaficiyaa madal qoraana ha dhigaan hadday masale shaaficiya ku doodayaan masaladan daliilkeeda hadday ku doodayaan shaaficiyadu intaasay qabtaan intaasaa u daliila intaasoo dhaliilu yeeshay wixii daliilkiisu marjuux noqday in laga tagana waa qaacida mutalida imada imada shaaficiyadaan ka haynaa annagoo shaaficiyaha waxaan leenahay qunuudku daliil malaha bal adiladu way ka wakilaysa subaxa gaa marka lookumada ka hadlaynaa uma yusalli cala nabiyi uu ku saliya sala allahu alayh ali wasalam nabigaa kadib lagu salinayaa quruubkaa kadib nabiga in lagu saliyo waa ducooyinkan soo marnay unbay ilxaaqiyeen oy raaciyeen uyundab waxaa ah intaa intaana gudbin laba masalaan ka tegay ducadan quruudka tan ha la akriya ah waxaa ku soo arooray xadiidkii xasan ibni caliyin duca nabigu baray inay tahay maqaamkeedii wasarka inaan ugu tagaa laga yaabaaye laakiin laba jumlada xadiidkaa ah midna ma asixin tafsiirka faahfaahinteeda wasarkaan kaga hadli doona hadii ala yidhahdo iyo xasuusiya hadda halmaamo xadiidkaa ducaa fii qufur qunuudka inuu ahaa iyo fii witrin inuu ahaa labada era ee qunuud iyo wasara midna ma asixin xadiidka xadiidka ducaaan adcuu bihi ducaaan ku ducaysta wey laa shalaa inuu yahay walaa qunuud inuu yahay walaa wasar inuu yahay midna ma asixin jumlada waxaana cadaymaha kamida ah xasan ibn cali marka la barayo lam yakun min ahli min ahli min ahli qiyaam walwitr toddoba jir meelahaas waa jir ducada madaxsan saxaabada unuusan barin salaadaha tukanayay salaatuleilka iyo faraadka tukanaysay ee toddoba jir sideed jirka la barayo aan dadkeeniiba kamid ahayn awjubu dacfi bay kamid tahay bal waxaa la hayaa aslan xadiisku ma sugan yahay xadiiska xasan ibn cali maba jira waxa saxay ma yahay maqaamkeeda meeshaasaan qawaaciddeeda ku ishaari doona masalada saddexaad imaam hadduu yahay ataa bilaabljamc hadduu ducaynaya imaamku imaamku hadduu dadka u ducaynaya ama salaada lagu jira ama yaan lagu jirin ile watarkaa la qunuudi karaayo la ducayn karaayo waa inuu siira jamaca dadka ugu duceeyo laakiin haddaa adiga tiraado allahuma ahdinii fii man hadayta la hanuuni dadkan aamiinku u dhahaa iyadoo moodaya ducada yaran inaad ku dartay khiyaano anigaa ducaysan idinna aamiin i tahay idina ducada waba kuma cajabnimada horta la isku baxday nin cajaboon garanayn nin baa carabigii baa ducaynaya allah allah buu soo xifdiyey saa dartee cajabkaa markaa ma tukato lama kulli haamiin badade ilaah aniga u dambe dhaaf aamiin ilaah igu naxariis dadka xagnaa iyo kelmigaa ducaysanaya nabigaa ka digay arintaas sal lahu alah ala wasalam nabigana waxaa xadiiku ku yihi qofku saddex midna inuu sameeyo uma baahna uma banaana saddexdii waxaa kamid ahaa laa yaumu rajulu qawma min dad imaam uma noqo fayakusu nafsahu biducaai diinahu duunahu oo isaga ducada isku gaar yeelo iyagii ka saaro fain facala faqad kaana hadduu sameeyo u khayaamay adigu imaankan amiin aad leedahay ducada kuma jirta hadaad ogtahay amiin ma dhaheen waba aadan fiirsanine haddaad ogtahay keligii uu ducaysanayo saadiga ducada kugu darin ilaah isagii keligii idda gudaha kuu leeyahy amiin maada dhahayeen maqaamkooda joogay ammaanadaad aamintay baadan u fiirsanin baad aamin lahayd inuu wada ducaynaya keligii baa ducaysa u khayaamay ninkaas waa khayaamsan in facala faqad khanahum saa hadduu sameeya wuu khiyaamay khiyaamaduna ma banaan taas nabig al s uma sal adiisa ku salamay sal slam ayuda waxaa sunaa yadayhi gacmaha kor in qaadaa sunaa duuna masxi wajhihi aw sabrihi sunna sanaaha wejiga iyo laabta inaad masaxdo wayajharu bihi imaam imaamku waa la jahrayaa fayuaminu mamuumu maamuumkii waa aaminsanayaa amaamuumko yasmacuhu maqlaya liducaay ducadu u aaminsanayaan wayushaariku fi anaayi ammaantana waa la wadaagayaa walam yasmacu hadduusan maqalna qanata waa qunuudaya walmunfaridu yusiru bihi waa qarsanayaa intan waa dhowr axkaamin aan koobkooban dadejiyo quruubtii marka lagu jiro wuxuu leeyahay gacdaha kor loo qaadayaa laba masale ay u daliishadeenu quruubka wafarkana gacmaha kor loo qaadi ibn qudama fi mni waxay leeyihiin qulubka waqarka gacmaha buckaron loo qaadi laa naclamu khilaafan bayna ahli اcilmi ahlucilmiga wax ishaysashiyo muran ka jira mawoginba midda labaadna ducada cumuuman markii gacmaha kor loo qaadayo marka la ducaysan gacmaha kor loo qaado waa mutawaatir imaamu siyuutna kitaabku ka qoray axaadiida rafculyadayn fi ducaai ku timid risaaluu ka qoray la yihahda fad wica fi axaadiidi rafci fi ducaa warsaalada ku faadadka badan wey ba wuxuu ku tilmaamay nabigu ducada markii ilaahay la baryaya gacmaha kor loo qaado inay asbaabulmujaaba ka mid tahay wax salaada iyo keyrkeed soo kala reebayna mala haddaad tiraahdo ducada kor loo qaaday salaada banaankeeda wey ducooyinka ataxiyaadka iyo faatixada marka la akriyayba gacmaha kor looga qaado markaad sujuuda ku ducaysanaysa gacmaha kor looga qaado tan maxaa kor loogu qaadi waxaan leenahay baa u udhaxeeya horta duca salaada dhexeeda gacmaha kor loo qaaday watarkaana soo sheegnay oo gariib maaha tan iyo ducooyinka kalena waxay ku kala duwan yihiin ducooyin kale gacmuhu mawtin iyo meel la dhigay leeyihin sujuuddii meel bay yaallaan ataxiyaadkiina meel bay saaran yihiin ama meel lagu talagalay leeyihiin tan laakiin way ka duwan tahay oo meel gaara ah malaha way iska lalmadaan rukuucda kadib halkaasaanu la mari ninka noo diidayna nahyi cad nooma hayaan dhahayna masalada labaad wejiga ma la masixi wuxuu leeyahay duuna masxi wajhi waa salaada marka lagu jiro way waaan ka hadlayna salaada khaarijkeeda maha ducada wejiga ma la masaxayaa maha salaadii aad ku jirtay qunuudka markaad dhamaysato laabta iyo wejiga midna masixi maysa gacmaha waad iska sii dayn aw sabri laabtiis wuxuu yihi sababtoo ah xadiidna kuma asixin amadii shaaficiyada bayhaqi iyo keyrkoodna way inkireen wayna daciifiyeen masaladaas madabkuna saasu maray imaamku waa loo jahrayaa ducada si ay dadku u maqlaan umadku marka uu qunuudayo qunuudka mawaasisha iyo wuu la jahli jiray oo ducadiisa la maqli jiray imaam mamuumku wuu aaminsanayaana iyadana sidii faatixada wala aamiin aad u tiri waa markii la ducaystana cumuuman aamin in la yihahda lagu baahan yahay haddaa ducada maqlayso bal qur-aankaaba tilmaamay ninka ducaynaya ninka aaminle labadaba inay wada ducaysteen qur-aankaa sheegay yaa ii sheegay meesha qoranta qur-aanka qaala qad ujiibat dacwatukumaa aayadda ka horeysa nabi muuse ilaahay baryaya ربنا إنك قد آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا هارون لو لسو شيئين كدب وحي قد أجيبت دعوتكما لبدينا لبدي النواة العقلي أي عمر وحي هذين كنا ودعين وكنا آمين إلهي أقبل بولا إلا أقبل دعاك من أمه يهودنا نبو حير شيء لكم حسده انت آمين لكم حسده إنا آمين سجل جيد لكن حديثنا أن نشد دعاء طيب الدعاء باقروه في كشري مركز wayushaariku wuu la wadaagi fi tanaa'i ammaanta markaad soo gaarta fainaka taqdii walaa yuqdaa calayka ducamaha ilaahu adigu waad xukuntaa waxba alla xukumo adi laguma xukumo maduca aamin lada aamin ma taala meesha aamin xage inahu laa yadilu man waalayta ilaahay qofkaad u gargaartaay ma dugulo aamin aamin xage taala aamin durkeed nin kalaa ducaysa akriyo inaka anta allah ilaahay baa la ammaanaya marka ilaahay la ammaanayo intaan aan soo sheegnay adna waa la ammaanay oo maxaa samayn cuqreed markuu soo gaaro wakali shara maa qadayta adna wax akriysa inaka taqdi walaa yuqda calayka inu laa yadiluma walayta walaa yacilmu cadayta akrisan marka qayb ducaa soo gaaraan aamiin ku markuu ammaan akrin adna ammaan akrin wayushaariku fi tanaayi saa way macnaheed waa la akrin innagu hadda aamiin baan dhacnaa dadka qaasi yara yara ay dhahayaan qorada wax kaloo meelba ku jirin ba ku dara subxaana subxaana subxaanaka ku darda ku darayaan waxaasoo dhani ilahay iska dhaafa walam yasmacu hadduu sarku dheer yahay makarafoonkiina goo aan meesha oo imaamku uu ducaynaya waa qunudaya waa maqli weeday waxay aamin jiraan ad garanaysaa lam yasma haduusan ducada imaamkaba maqal qanadka keligiiba si qunudaya adaa ducada saafasanayd waxbaa ma maqashida sida shawrkeeda kaga taagnaan mise waxaa maqan baha min dhahda walmunfaridu qofka keligii ayusirru bihi ducadiisa qunudkiisa hoos buu akrisanaya wain nazala haday ku dhacda bilmuslimiina muslimiinta naazilat musiiba haday ku dhacdo qaarkood way qunuudayaan fii jamiici salawaat salaadahoo dhan mse colaad baa dhacday abaar baa dhacday dhacdooyinka marmarka ee wey weeye ilahi subxaana watacaala way baryayaan barigaana waajib ma aha qunuudka siyaaba kaleba nabigaa asan samayn jirayo dal dal la qabqabsaday oo la xirxiray buu ducayn jiray nabigu sala allahu alayh wasalam iyo qolay qolyo muslimiin waxyeelo saadaari jiray marka halkaasaan ku dina sal sal allah alayh ala muxamadi waala ali wasabi wasalam